manuuratihaay salaadiisii aqwaali afcaal malaha maluuradihaayo afcaal aqwaal malaha maluuradihaayo akriska yani mala imaa karo takbiir mala imaahayo allahu akbar madhahi karo aflaaba waayo carablaaba waayo tasliimna lama imahay salaftina mala imahay asalaamu calaykina ma dhahaayo maxaa allahu akbar ma dhahaayo aلسaلaaم عalayكum markisa ka baxay salaadani marki laga baxay waa loo baxay waa waay aلسaلaaم عalaykum waxaanu soo gelaa allahu abar no lamadama la imaan kara idan waaa lihi sharciga xasis ay ku aqwaal iyo afcaal aw aflaawe dagoole aflaawe yani maxaas la imaha ma la imaan karo bal waradihay aqwaal kaliya mae eh. bal waradihay taas salaadi maxaa waa ishaara waay allahu abarka waa ishaara salaad maktiga ishaara lay ku tahay salaad la iskardaa aan la السلام عليكم adhaayo abartiiba leehay salaadaas waa u jirtaa cayl kaasaa loo uhmide maya yani shaaras kutubkaha hadalka sida gaalibka ah hadal loo wala hadlaayo waxa waaye luu maradihayo luu maradiyo hadal maayo malumarajiinaa ma hadlaayo maluu radihaayo way jirtaa salaat aqwaalku ma jirta mal leehayo marka waxaa soo gelaya salaad salaatjanaaza salaatljanaazana waa soo gelaysaa salaatjanaaza idana waa soo gelaysaa maxaaye salaatjanaaza markaasi hadii la yiraa hadii la yiraa muftaxatun bitakbiir ya lagu galaa janaazai waa lagu xeraha aqwaal الله أكبر waxaa yani la warbaxaa asalaamu alaykum alawbaxaa qarib asalaamu alaykum shees allahu akbar soo gashaa ida salaaday ku jirtaa waxaa khilaafsan sujuud talaawihi sajud talaawa istijud suhur kuwaas waxaa la yidhaahaa mulxaqaat salaata salaada kulhaleeshi waa maane salaad ma ahaa sajud talaawa istijud sukri kuwaas oo khilaafsan yaa cunugaa lagu dhali alnsa lagu dhali yaa lagu dhali sujuud kudhacle waay fi aayadda la akriyi waa maqlaysi akrisi waa sujuudaysaa salaad yani mulxaqaad ay u tahay kuulahaleysi salaad kuulahaleysi waay maane salaada kama mid ahaa maca dalika asbaabtii oo salaada waktiyaalka la reebi waa reeban tahay idane waktiyaalkii salaada ay furan tahay idan oo furan yihiin saydulgalaaba saydulkufri maala hadda s waxaan dukanin haddin dukanin saydushukri maxaa tahay haddii suurad la akriyo mulxaqaadkii kudastaa markii salaada waktigii reebneed hadii la akriyo malo sujuudeyn taasa kudastaa mano ay salaaday ka dhig tahay saydulgalaaba lama sujuudayo yaalka oo sanaadi halka reebi oo leeyahay alla fiilin kale sababun maduki kale laleeyahay yani maxaa tahay tawxiid hataa qablo akamsa iyo magaciisi casarkii hataa tafruda doodkii cinda istiwaayi hataa tazuula mahino inta shanta wakti lamana bilficli yani xaaraam ahaayeen lamana bilwakti sadexda bilwakti waa soo gaari doona insha allah subxaan allah اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم علمنا بما جهلنا وذكرنا بما نسينا بفضلك يا لطيف رب يسر ولا تعسر واعن يا كريم يا خاي من النووي هذا كتاب الصلاة صلاadii kitaabkii waaye almaktubaat kuwa la fardi yeelay hamsun shan waaye macnaha waxaan soo wadni hore waxaan soo niri yani waxaa salaadba magacaawi waa soo sheegni mulxaqaad ay leedahay mulxaqaat salaad yaa la yiraa kuwaas sujud sugriga sujud tilaawaha haddaba yani salaada waxaa salaadba magacaawi waxay kulmisatay duca ay kulmisatay waxaa la yidhaahaa duco iyada ay kulmisatay salaadaas amase macna duca ay leedahay waxa waaye iطlaaqan ism اljuz-i cala lkuli ism اljuz a la iطlaaqay salaada juz kamid ah la ilaaqay ah ducada wax kamida ah la ilaaqay salaadii alal kulli oo salaad ilaaqay duca ku jirtaa juz oo iida kamid ah waaye juzyaalkeedii oo kamid ah waaye ah, juz magaciisi waaye oo kulli lou magacaabay mana bas waxaa la yiraha majaaz mursal waaa la yiraha qur-aanka waa ka buuxaa xadiiska rasuulka waa ka buuxaa si camal waaye wa keeni doonaa insha allahu usa ku imaaha magacyaalheeda ku imaaha taa daraadeedi salaada magacyaheedii way badan yihiin kun aayadka kun aayad waa gaarayaa salaada intii ku timid macnaha waxaa kusoo aroortay a kusoo degay iskale markii qur-aan la sheegay a kusoo degay xadiikana aroora la iraay falle waa la sheegi karaa lamada kun aayad a salaada kusoo aroortay waxaa la yidhi shay oo saas camal ah oo qur-aanka kun aayad kusoo degay qur-aanka kuma jiro kun aayad keliya hal shay keligiis oo kun aayadood ay kusoo degtay qur-aanka ma laga helaayo ila salaada ma ayna waxaa kamid ah aayadda kusoo degtay qur-aanka waxaa kamid ah ilaahay qowlkiisi subxaanahu watacaala asiri aqiimu salaata salaada yani ooga معنى القيام وضا أقيموه حافظوا لب على الصلوات صلاة يعني صورة معناها أقيموا الصلاة صلوا دكتوا صلاة صلاة دكتاء كنك أرسو أضالي وحاكا مدة وحياها فضل من ليلة إلا قليلة يعني وحاكا مدة وكين دون إن شاء الله كل بي قرآن كابة الدعاء أقيموا الصلاة عن صوحة ونكالي سوحة معناها القيام magaceedi qyaam waa layihaha aqimu salaada kamid ah qum ilaila ilaa qaliila qum yuks ma ahe yani duka waaye waxa waaye istidlaahan bismljuz cala lkuli sidii la majaaz mursal waaye maxaa yl arkaanta salaada waxaa aad umuuqdo oo ko umuuqdaa qiyaamka waaye qiyaamkiyaa ilaah isku magacaabay qum asira nabiga loo heeyay ilaa heelaay qum ala heeyay tufo ilaa qalila waxaa cawda dhan tufo aalahedi ilaa qalil an yar markaas anaa duka waaye maxaa loo ilaaqay yani iida adharu arkaani salaad waaye qiyaamta adharu arkaani salaad yaa loo magacaabo qiyaam loo magacaabo qiyaam waa la yidhaahaa afka haddii salaada as inkiro nin salaa diiday nin salaad diiday waxa waaye nin kun aayadood diidi waaye oo beni waaye ninki salaad diida macnaheeda waaa natiijada kun aayada kusoo degti madayno kun aayad oo ilaahay a sheegay yaad beenisay kafiidida salaad kun aayad ilaahay oo soo dejiyey aad beeniyey maxaa nikaasay abaabkiis ilaahay iska dhigaa ilaahay as cadaawa ah, ah kun cadaab oo kala nooc nooc ah ilaahay as cadaawa ninka salaada diido kun cadaab oo kala nooc nooca ilaahay as cadaawa taas kale waxaa soo aroortay xadiidka xagiisne oo suubana xadiidkiisi sal اlahu وasaلaم عalayhi waxaa soo aroori intaasoo kale oo xadiia ah. kun xadiina waa soo arooray waa soo arooreen inta adiidkii inta oo magaciisi oo shanta wakti in iradiisi wobi yani oo ku yaal camal oo shan goor habees ahaayo korkiisa safmaqna ah oo ku baaqi ahaado xadiidkii leehay maya ninka saasoo kale waay ninka kuhaayo saasoo kale waayo saan wakian habeesta camal iyo xadiidka oo horeeyo islaamki buniya islaam calaa hamsin nabiyamiin maxaa tiri buniya islaamu calaa hamsin alu dhisay salaada waxay leedahay arkaan ay leedahay hora adan insha allah wadigan wadnaa mardhow insha allahu waa ogaa doonaa waxaan ka ogaa doonaa baabu sifati salaad salaada sifadeedii baabkeedi waxay leedahay abcaad ay leedahay hay-aad ay leedahay sadexdaas dan waxaan kusoo ogaahaynaa baabu sifati salaati sifa macnahii waxa waaye kayfiya loo wadaa kayfiya macnihii oo sadexdaa walxaanood ku nisatay sifa oo kayfiya macnaha kayfiya oo sadexdaa walxaanood arkaan fiihi abcaad fiihi aad kulmisatay baabu sifati salaati ay kulmisatay salaada haddana waxay leedahay shuruud bilwujuub ay leedahay sidaa sidii oo manaa ay kuwujuubeyso sidii kuwujuubay shuruud ay leedahay wujubaysaa mahe shuruud ay leedahay shartulwujuubka ay leedahay iyo waxay leedahay shuruud sixana waa leedahay shuruud sixana way leedahay low id ay waajibin macnaha low yani hafka shaksi as cunuga waay shuruud la-aanmaas shuruud intaas waanu imaa doonaan insha allah curud lwujuub nawa shuruud صxa waxaa la yihaahaa صxaة اlafkaani waa layihahaa macnaha waxa waaye صifat اlarkaani waa la yihaha arkaanta amase rukniga masalan ba faatixadii waayo aqooli waayo takbiiradii waayo niyadii waay intaas oo kale waay mid arko oo shuruuda amase asliha sababiyaalo aloo yeeli mid la arko yani shuruud asliha salaada saxata ay leedahay marka arkaantii iyo shuruudadii alaa kuli xaal صaxiix صxatu salaati macnaha صaxiix haluu magacaawaa صaxiixa loo magacaabaa fasaadda waa leedahay marka mqdulaadkaydi waxa waaye salaada waxyaalaha burihaayo alwada salaada waxay ku bureysaa hadal yar aad hadashid aqaano xaraf keliya markaas aad ku dhawaaqdid ku warantid yani waa ku burtaa haddii salaada oo mqdulaad ismkaydi wax burihaayo la helo waxay leedahay magaca markaasi magaca burihaaya la yihaha kaas magaca waa inti burihaaya magacaas waxaa la yihaha markaasi waxaa lagu magacaabaa salaadaas wax buriya hadii dhexdeeda dhaco faasidaa la leeyahaa waxay leedahay sixa ay leedahay haddii arkaantii la helo fasaadna waa la hela fasaadna waa leedahay hadii wax burihaaya la helo wax burihaaya hadii la helo fasaada leeyaha fasaad salaadkii fasaad yahay waaye waxay ku ansixaysa hadii la helana waxaa la leeyahaa waxa waaye maga yani waxa waaye yani صaxiixa waaye salaada صaxiixa waaye fasid صaxiix inta waaye fasaad iyo صaxiix siday isku yihiin mawaanicna waa leedahay waxaa yani wax salaada manci haayo waxa salaada min ahayna waa le salaad ka ariyi waayo salaad isimkeedii manaa magaceedii salaada riyi waayo magaceed dhan riyi waayo amase kuliyaas riyi waa macnaha hadaad kuhadashid adoo salaada xadilki garto amase shay ad cunti salaadii waxay naqahaysaa batil ay naqataa waaa laleeyaha kaasi maanic waayo mubtilna waa la helaahaa waxay leedahay macnaha sidii la leeyahayo xeedkaadii ama nifaaskii kuwaas yuqaal kuwaas kulli waxaa la yihaahaa maanicaa la yihaahaa hadii ku dhaco naaftii oo kudhifka iyo waxaas calaa kuli xaal salaada kuniyaalkeedii waa imaad doonaa fardhow waanu imaan doona mubdalaadkii makruuhaaday leedahay oo dhexdeedii luunacaayo waa keeni doonaa kulli markii la yidhi salaada axkaam ay leedahay shantii axkaamay leedahay shanta salaadood markay tahay shanta salaadood markay yihiin duhur iyo casr iyo maqrib iyo cisho iyo subax xugunkoodii fardu ceen waaye fardu ceen waaye xugunkeedi xugunkoodii waa fardu ceen axkaamtii waa fardu ceen waaye salaadu janaaza markay tahayne waxaa laleeyahay xugunkeedii fardu kifaaya waaye wixii lamadaa kasoo heriy salaat ljanaza fardu oo janaazada aheyd fardu kifaaya janaaza aheyd iyo fardu oo shanta salaadood ahaayeen wixii kasoo heri oo iga aan ahayn waxaa la leeyahaa sunna waaye aa la leeyahaa sunada kala marka sunadiya waxaa u qaybsantay waa qaybsantay waxay kala wala kacdaa idi muaqad iyo gayra muaqad oo wakti looyo wakti leh suna waktin suna wakti aan lahayn mutlaq la dhahaayo marka insha allahu tacaala <coughs> xalahaas waxaan ku ogaa doonaa qasbiga nawaafisha marka la sheegaayo sunayaalka qaybtoodan ku ogaahay marka nida talaata awqaad ay leedahay shan oo wakti ay leedahay hmm, wakt alfadiila wakt alikhtiyaar wakt اljawaaz جواز بلا كراء جواز مع الكراهة يعني وقت التحريم iyo ay leedahay waxyaalaha oo caynkaas waa leedahay calaa kuli xaal axkaamteeda waa soo sheegnay waxay leeyahay fardu ceyn iyo fardu kifaaya suna ay leedahay inta markaan yidi akheeb yaalay leedahay aftaam ay leedahay salaadii haddaan fiirino yani qasriga xaggiisa haddaan ufiirino salaada markala gaarihayo hadii loo fiiriyo rusa ilaahay ku kuwa mameesto safarkii waxyaaba lamid waaye salaadiyaa la raba qasrigaa kuu banaanayo lama waxaanooto wax oo qasri aqbalaayo salaad oo qasri aqbalayso qeyb waxawaaye intaa qeyb waaye oo lama qasri adkaan fiirino qasriga xaggiisi lama walxaanood ayna rahaayeen to qasri aqbalayso salaada iyo to kasri aan wax oo kasri aqbalaayo iyo wax kasri aqbalaynin intaasa wada kacaya kan kasriga aan aqbalaynin waxa waaye iyo koona kasri waxna waxaa aqbalaa jamci iyo qasri waa aqbalaa jamac iyo kasri waa aqbalaa koona ma aqbalaayo jamciga kasriga kan oo kasri aan aqbalaynin maxaa waaye subax salaadi salaat subax waaye maxaa yeele iida kasri lakuma laha salaat subax lamaad iska hayd waa bakaab meerke wax laga gaawaaya ma dib algaawa hal salaad oo hal rakac lagagaawayo wadka aan ahayn ma jiro hal rakac ma aha waasaas yani gaabis lakuma lahaanin jamcina lakuma lahaanin wixii kasoo heli subax ah, kuwa kale salaada subaxan ahayn mgribki jam asna kuleha usbala gaadi haye laakin cishaa loo jamcihayo taqdiim adisyahay cisho alo jamca takiir iyo taqdiimka cishaa loo jamciyaa mgrib saddexdiisla ladughaa wa laga dhima malida i magaciisi cishihii lama laga dhigaa saddex salaadne waxa waaye kuwa oo rubaaciyaada la yihaahaa kuwaasi qasri waa aqbalaayaan jamcina waa aqbalaayaan labadaba aqbalaayaan qasri waa aqbalaayaan qasri waa ogol yihiin mana kuwa afar afarka ahaay saddex waaye yani cishahii iyo doorkii iyo casirkii intaa waay qasri waa aqbalaaya haddii keyrta xaggeeda la helaa sidaan waay ama ma aha shayga oo lama salaada lamlamada ahayd ama salaada saddex saddexda ahayd iyo afar afarka ahayd haddii qeybtaas aan fiirino rakacaadka xaggiisii lama ra ko waxa waaye waxoo lama rakac waaye salaadoo lama rakac waaye subaxii waaye salaadoona saddex rakac waaye maqribkii waaye salaadoona afar afar waaye saas aqaan yani hmm, qeybiyaalka aan kusoo ogaanay marka akaam axkaamtii maxay naqatay marka waxaa yeelatay salaadii magacyaala badan aa yeelatay magacyaalkeedi way ban yihiin waa soo sheegnay salaad waa la hiraahaa zikri waa la hiraahaa maxaa yeelay ilaahay subxaana watacaala heli dikri ku magacaaway idaa nuudiya lisalaati min ywm اljumcati fascow ilaa dikr اllahi ilaahay dikr illaahi macnaa salaada ilaahay usocda aa jimca loo dadka loogu naadiyo dikriga ilaah usocda ilaahay olajeedada dikr illaahida waxa waaya salaada loo wadaa magaceeda ina kortay haddana ilaahay waxaa tiri اذkuru الlaha ilahay xusa qiyaaman macnaha saluu dugta waayo qiyaama وaqcuuda وcalىa dunuubikum mn tadkuru اllaha qiyaama وaqcuuda dunuubikum markii daruura tahayne fadhiyaa ku dugtay hadii fadhiisa kale jifaa ku dugtay inta meno macnihi waxaa waaye saluu dugta saluu dugta fi furuuda dikriga macnaheed aloo wadaa dikriga meeshis leedahay fiiriyaa lagu magacaaba ilahay fadkuru llaha qiyaaman waqucuuda macnaa salluu qiyaaman waqucuudan udugta joogjoog kudugta fadhi fadhi kudugta olajeedada waxaa loo wadaa lamadaan qucuudka ayantaa la heli salaadaa la rukuuc il waa lagu magacaabaa rukuucna waa lagu magacaabaa ilaahay qoolkiisii ah, waaye maxaa ilaahay asiri warkacuu maca araakiciina macnaha waxaa lihi maca araakiciina raakicinta warkacuu dugta aan raaficina rukuucaas ahay cabasi caamada ahaan waa isticmaashaa cidkac ayiraahin waxba kacta matukasi waa yirahin rukuucdi waa la isticmaalaa wa waa layahay macnaha rukuuc salaada waa la yihaahaa sujuudna waa lagu magacaabaa ilaahayaa ku magacaabay wasjuud waktarib wasjuud sujuud oo macnaha duka waaya waktarib ilaah u dhawaayo macnahe waay mufasiriinta saabirka ufasireen marka waxay naqatay meeshaa sujuud hadi loo ilaaqay iطlاq ism اljuzءi calى اlkuli le waay sidii le waay hora waa la yihaahaa hora-ana waa la yihaahaa waa lagu magacaabaa waxaa ilaahay yihi qur-aankiisi faqra maa tayasara mufasiriinta berkood ibn cabaas iyo kamid yihiinaa ku fasireen maa tayasara man macnihi waxaa waaye saluu maa tasahala lakum waxyaalahaa nii fudud oo min alqur'aan qur-aanka xaggiisii ku dugta saluu dugta faqra dugta manihi maa tasahala lakum min alqur'aani ira lagu magacaaway salaada imaanna waa la magacaawaa imaan na waa lagu magacaawaa ilaahay subaana watacaala waxaas iri ma kana allahu layudiica eh? ma ahay layudiica imaankum mana mamed insha lama kal ayna sahwa kamid tanisi qiblada camal wax kamid ma jiro ilaa iga mahan macnaha marki baytulmaqadas oo qiblada laga yeelay mana salaadii od soo dukateen baytulmaqadas od soo dukateen marki ho oo baytulmaqadas ujeesa jirteen od ku dukateen ilaahay yani maha leehay ajabteedi waana dhigan yahay buddaa la dukaya baytulmaqadasaa la dukaya inti kacbadaa lagaa jibinin oo aayadii qur-aanka albaqar aayad soo degin xasuusta be intaa waay marka waxaa layidhi maa kaana allahu ilaah umawlaha liyudiic alih ale imaanakum imaankihi alhi dayca ilaahay ma ahan ma daycaayo macnaha salaadidi ilahay ma daycaayo imaanka waxaa loo wadaa salaadna ilahay ku magacaayo manaha salaad wa salaadii baytulmaqadis dukateen lama lama kala wada qabla naski waay naska hortiisi maxaa ilaahay salaadii yani salaadii ilaahay ma daycaayo laa yudayicu ilahay ma daycaayo asmاع badan ay lena magaalo badan qyaam waa la yidhaahaa maxaa ilahay jiri fi qur'aankiisi waaye maxaas ilahay ku magacaabay qumu dugta lilahi ilahu dugta qanutiina xaalatiin macnaa alaa kul inta waayo magaceedi macnaha salu lilahi waayo qumu lilahi qanutiina salaadii qiyaama ilahay ku magacaabay meel badan ay ku imanaysaa min layla ilaa qalila waxyaala badan qiyam qiyam wail arkabe oo leyl loo magacaawo ah salaadaa loogadaa macnaha ilahay u dugta as magaceed waa la badiyey salaada magaceed waa la badiyey waxaa loo badiyey sharafka ay leedahay daraadiisaa loo badiyey maxaa yeelay kufrat lasmaai magaca badan tadulu calaa sharafi lmusanaa qaacidadiiu waxay waadba oo magaciisi bato waxaa kutusihaa yani kaa sharafkiisi haaliban sidii haalibka waay ama ayr haalib waxaa la arkaa wax xun oo magaciisa bata waa la arkaa oo sharafna aan lahayn xumaanteedi sharaf daraadi mubadahaaye xumaan daraadi magac bataa la arkaa sidii baabulxeed aan kusoo marnay camal baabulxeed nooca magacaas kali waa soo marteen waa soo sheegay hadda waa xasuusi kartiin ba baabulxeed maxaa kusoo marnay xeed magacaasiisi bada maca dalika shay xun waaye sharaf daraadiisa subati ma laleeyahay sharafka ceedka asliyaha subati a ah, ma laleeyahay xumaantiisa sharafka subatay marka intaa maho xeedan kusoo mar salaad waxay leedahay hmm? hadda laamsitoyna askaba baha insha allah miten salaada waxay leedahay mulxaqaad ay leedahay sujuud kalaabihi mulxaqaatu salaada shid shugr shugri shugriyisi waxaa leedahay salaad waxyaalkii lamid tahay ama khudbadii oo jimcada la akrihaayey iyadana mulxaqaadkay ku jirtaa naxwa salaati ay kamid tahay maxaa yeelay sudul wujuubkiisa diila waayo salaadii shuruudeedii ay laheyd iyadana ay leedahay salaada shuruudeeda camal ay leedahay sujuud shukri mala sujuudaayo adoo weys qabin shuruudii salaaday xagta saytutalaaba saas oo kale khudbada jimca dahaarad a mala akriyahay shuruuday kamid tahay salaada waktiyaal ay leedahay ooqaadeedii kan hadda aan kor joogna waaya maxaa waaye almaktubaatu subxaan allah alamdullah imam sheekh nawawi waas radi allahu tacaala canhu ardaahu kitaabu salaati salaadii kitaabkeedi haadaa kani marka kitaabu salaat salaada kitaabkii waay almaktubaatu inta la fardi yeelay hamsun shan waaye aلظhru ظhr waaye wa awalu waqtihi waktigiisi awalkiisii zawaalu shamsi oraxda zuulkeedi waaye oraxda inay zuusho oo kasoo zuusho mashriqa ilaa maqrib kasoo dhawaa zawaalu shamsi awalu waqtihi waktigii awalkiisii zawaalu shamsi oraxda waktigay zuuleysa waaye waakhiruhu aakirkiisina aakir duhri goorta aakharkiisine basiiru shay shay ahaashahayso milahu matelkiisii aw ahaado siwaa dila istiwaai shamsi qoraxda taashaheedii hooskeedii kasoo heray macnaha siwaa dil dila istiwaai shamsi qoraxda haashad kaashadeedii hooskeedii aan ahayn macnaha siwaa geyra dila istiwaai shamsi siwaa dili istiwaaءi shamsi غayra istiwa dili istiwaaءi shamsi aan ahayn istiwaaءi shamsi oo hooskeeda geedkii aan ahayn wahawa dilo istiwa yani marki intaas wahawa oo magaciis masir duli shayga mithlu oo siwaama mara aan ahayn awal waqt lcasri waaye wayabqaa waa baaqi ahaadaa casrkii xataa tagruba oraxda intay ka dhacdo wاlاktiyaaru waqti fadili wاlاktiyaaru waqti اktiyaar kale alaa tuakara in la akirin can masir dili milayni oo yani hooska haashadiisii afka lamadiisi masal saas ahaan laga akirin almagribu wasmi maqribkiini <coughs> yadkul waa galaa waktigu waktigiisii xataa yagiib shafq yabqaa wayabqaa bilgurubi asku galaa وyبقى وaada حatىa yhib الshفq الأحmr في الqadيm hadaan qabano dr dr waaye maaa l yihi almfruضaat kuwa la fardigeedi macnaa maxa waaye waxyaalaha oo ilaahay korkaany ard fardi asno dhigi korkaany fardi asoo dhigi manaa ilaahay fardayaalka oo korkaan astaaray shanta saladood ilahay korkaan astaaray astaaray waxa waaye shan waaye shan waaye aduhru duhurki waaye wa awal wakti wakti awalkiisi wakti duhri awal wakti awal wakti duhri zawaalu shamsi oo hada yani zuulinteedii yaa waktigeeda ku galaa aduhr duhr waaye maxaa layidhi almafrudaatu kamsun shan waaye aduhr duhr waaye icraabti maxaa ka dhigeysa badl bacdi min alkuli